بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa bogga boqol sagaal iyo konton baynu ka bilaabaynaa bogga boqol sagaal iyo konton numberka waxaan ka bilaabaynaa shanaad ee waqaala abu ayib uu leeyahay وقال أبو طيب فلا تنالك الليالي إن أيديها إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب falaa tanalka ilaahay idankii iyayna ku soo gaadhin allayaali habeenadu habeenadu yayna ku soo gaadhin falaa tanalka yayna ku soo gaadhin allayaali habeenadu ina aydiyahaa qacmaheegu idaa darabna markay wax garaacaan kasarna waxay jebiyaan annabca geedka nabciga la yidhaayo xooga badan bilqarab bayna ku jebiyaan nabaadka daciifka ee qarabka ninkan gabayaagihi nin buu ilaahay uga baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa buu yidhi habeenada iyo xilliga amaa waktiga wax dhibihi inayna kaaga imanin wuxuu ku leeyahay waktiga qacmihiisu qofka ay garaacaan haddii ay garaac sameeyaan geedaha nabciga la sida gobka oo kale geedaha waaweyne xididada iyo guntele geedaha ayay sanadadu rujiyaan geed yar oo qashin ah iyagoo u adeegsanaya oo geedkaa ah yarunbaa biyihii ka qabsanayo oo biyihii ka nuugayo geedkii weynaabaa islamarkaaba cadaanayo saasuu ku dhacaya markaa kolkaa geedkaa ah ee biyihii ka qabsaday hawadii ka qabsaday ee haddana aan ahayn geed wakti dheer jiraya ayaa geedkii weynaa ee gunta lahaa ka xoog badnaaday wuxuu uga socdaa markaa hadduu wakhtiga iyo xilligu uu dhinac kaa noqdo adiga oo qawiya ama ciidan adag leh ayaa wax daciifa ilaahay kugu burburiyaa wax daciif oon tabar lahayn oon la sheegi karayn buu ilaahay sababtii uu kugu burburinayay uu kaaga dhigaya falaa tanalka yayna soo gaadhin allayaali habeenadu yayna soo gaadhin ku soo gaadhin inna aydiyahaa habeenada qacmaheegu idaa darabna marka ay garaacaan kasarna waxay jebiyaan annabca geedka weyn bay ku jebiyaan markaa bidarabi kasarna nabca bilarabi arab bay ku jebiyaan oo geedka daciifkaa ah haddaba nahyigu halkeebuu ku jiraa marka aan raadinayno gabaygaa halkeebuu nahyigu ku jiraa falaa tanalka ayuu gabaygu ku jiraa falaa tanalka ayuu nahyigu ku jiraa nahyigaasi waa ficil mudaaricoo loo isticmaalay maxay laa u loo isticmaalay maxaa looga jeedaa iminka algarad min hada muxuu noqonaya waa adducaa sax weeye isagoo alirshaadihina waa ka inoogu xigaa ee isla kaa un ka dambeeya ayaynu arki doonaa isagoo irshaad samaynaya ama wax kale inagu hagaya ama inoo irshaadinaya waxaad eegtaa haddaba markaa laa tulhiyanaka can macaadika ladatun tafna wa tuuriu daa'ima alxasanaati waa nin baa nin la hadlaya markaa gabayganuu tiriyey wuxuu yidhi laa tulhiyanaka can macaadika ladatun tafna wa tuuriu daa'ima alxasanaati laa tulhiyanaka yayna ku mashquulinin hoy waxaan kaaga digayaa inay ku mashquuliso can macaadika aakharadaada inay kaa mashquuliso ladatun macmacaan yar oo adduunyada lagu helaa laa tulhiyanaka yayna kaa mashquulin can macaadika aakharadaada ladatun macaan tafnaa baaba'aysa wa tuuriu kaaga tegaysa oo ku dhexalsiinaysa daa'ima alxasanaad warwar joogtaa ah. warwar joogta ah wax ku dhexalsiinaya iska ilaali markaa laa tulhiyanaka yayna ku mashquulin can macaadika aakharadaada yayna kaa mashquulin ladatun macaan yuuna ku mashquulin tafnaa tegaysa ama baaba'aysa oo wa tuuriu ku dhaxal siinaysa daa'ima alxasaraad warwar joogta ama qoomamo daa'im ah ku dhaxal awey nahyiga halkan iminka ku jiraa laa tulhiyannaka weeyaan macnaha looga jeedaa muxuu noqonayaa laa tulhiyanaka wuxuu noqonayaa alirshaad annusxu walirshaad baa la odhanaya waa lagula talinayaa ama lagu naseexaynayaa nin gabayaaca ah ayaa isna gabay kala tiriyo wuxuu yidhi laa taxsabuu man qataltum kana da ramaqin falaysa taakulu ila lmaytata dabcu laa taxsabuu war ha u malaynina buu yidhi laa taxsabuu ha u malaynina man qataltum raggii adlayseen ama ad disheen kaana daa ramaqin inuu naf lahaa war ragga adlayseen inay naf leeyihiin hamoodina buu yidhi rag nafle maydaan diline laa taxsabuu ha u malaynina raggii adlayseen kaana daa inuu naf lahaa ha falaysa taakulu ma cunto ila almaytata baktiga mooyaane adabcu waraabayaashu wax kale ma cunaan waraabuu ma wax kaluu cunaa baad u malayn baktiunbuu cunaa waxay ka dhigan tahay idinkuna raggaad layseen mayd ad xabad la dhacdeen unbay ahaayeene hamoodina rag nool inaad layseen buu leeyahay markaa halkan haddaba u fiirso gabayga laa taxsabuu man qataltum kaana daa ramaqin falaysa taakulu ila almaytata dabcu waraabaatihim buu leeyahay waxaanad moodayseen inaad dayseenna bakti buu ahaa buu leeyahay waraabuhuna ragga nool ma cun maba cuni kare eh baktiga ayuu raadsadaa hadaba nahyiga ku jira halkaa laa taxsabuu muxuu noqonayaa nahyigaasi sidaynu arkayna laa taxsabuu baa ku jira waa taxqiir wuxuu yasayaa maxay dadka uu la hadlayo ayuu yasayaa ilaa xad markaasuu doonayaa inuu aada usii yaso laa taxsabuu ha man qataltum dadka adlayseen kaana daa ramaqin inay ahaayeen dad naf lahaa falaysa taakulu ma cunto ila almaytata baktiga mooyaane addabucu waraabayaashu wax kale ma cunaan wa qaala abulcalaa wuxuu ihi nin abulcala la odhan jirayna laa tadwiya sira canii yowma naa'ibatin faina dalika danbu gayru mukhtarafin wاlkhilu kalmaai yubdii lii damaa'irahu maca asafaa'i wa yukfiiha maca alkadari gabayga ayuu tiriyey waa abulcalaa latadwiya sira canii yowma naa'ibatin faina dalika danbun gayru mutafarin wاlkhilu kaalmaa'i yubdi lii damaa'irahu maca asafaa'i wa yukfiiha maca alkadari laa tadwiya hayga qarinina asira sirta canii aniga xaggayga ha ka qarinina yowma naa'ibati maalintay musiiba idinku dhacdo war marka ay musiiba idinku timaad sirta aad haysiinuun hayga qarinina aniga wax sir la yidhaha hayga qarinina buu yidhi laa tadwiya hayga qarinina asira sirta hayga qarinina canii xaggayga yowma naa'ibatin maalinta ay musiiba idinku timaad fa ina daalika dembun waa dembi ayru muqtarafin aan la dhaafaynin ayru muqhtafarin aan la dhaafaynin war sirta haddaad iga qarisid dembi aan la dhaafayn baad ku kacdaye iska ilaali inaad sirta iga qariso buu ku leeyahay markaa walkhilu isba saaxiibku qof saaxiiba markaad leedahay saaxiibku kalmaai waa biyo oo kale yubdii lii wuxuu ii muujiyaa ama uu ii caddeeyaa aniga damaa'irahu buu ii caddeeyaa qalbigiisa waxa dhex yaalla biyuhu markay nadiif yihiin gunta hoose waxyaalla sowma aragtid saaxiibku haddaba wuxuu ii sheegaayo wixii qalbigiisa yaallay oo dhan ayuu ii sheegaa maca safaa'i markaanu isjecelnahay markuu saaxiibka isjacayl noo dhaxeeyo qalbigiisa waxa dhex yaaloo dhan buu ii sheegaa wa yukhfiiha sirta wuu iga qarsadaa saaxiibku maca alkader haddii wax madmadow uuna soo kala dhex galo kaderku waxa weeye biyaha marka la dhoobeeyo ama la qaso ayaa la yidhaahdaa kader bay biyihii noqdeen kolkaa biyaha hadday nadiif yihiinna gunta hoose waxa yaalla waad arki haddii la dhoobeeyo biyahana dee guntii hoose wixii yaalla way ka qarsanayaan saaxiibkuna waa saasoo kalun haddaad isjeceshihiinna qalbigiisuu kuu baadhaya haddii waxoogaa idinsoo kala dhex galana uu kaa qarsanayaa sirta laa tadwiya iga qarinina asira sirta iga qarinina canii xaggayga yowma naa'ibati maalinta ay musiiba dhacdo fa ina daalika arrinkaasi dembun waa dembi hayru muqtafarin marnaba aan la dhaafaynin waalkhillu saaxiibku kalmaa'i waa biyo oo kale yubdii lii wuxuu ii muujiyaa damaa'irahu buu ii muujiyaa qalbigiisa ayuu ii muujiyaa maca safaa'i markay saafinima meesha jirto wa yukhfiiha wuuna qariyaa macalkadari markii ay jirto dhoobadhooba hadday jirtana suurtagal maaha haddaba ka waran laa tadwiya sira markuu leeyahy war hayga qarinina sirta markuu leeyahay muxuu uga jeedaa laa tadwiya sira waa aliltimaas baa la yidhaha aliltimaas waa laba ninoo siman kolkaa codsi baa nahyiga noocan oo kale loo yaqaanaa waa codsiyo wuxuu codsanayaa maxay inaan laga qarinin sirtiisa wa qaala allahu tacaala ilaahay ayaa kitaabka qur'aanka ku yidhi walaa taakuluha cunina amwaalakum hantidiinna ha cunina baynakum dhexdiinna taalla bilbaaili baatil ha ku cunina ilaahay baa inale subxaanahu wa tacaala hantida aada haysatiin baail ha ku cunina dee waa xaaraan hantidii haddaad baail ku cunto waxaa la ogyahay qolada fuqahadu markay eegeen duruqda hantidu ay kugu soo gasho ilaa sideed dariiq baa laga dhigaa duruqda hanti xalaali ay kugu soo geli karto dee dariiqa xalaasha a dariiqan ahayn hadday hanti kugu soo gasho waa lagu weydiini xaggay ka timid baa lagu odhan min ayna maal baa lagu leeyahay waan iibsaday dheh waan kiraystay dheh waa laysiiyey dheh de laakiin eeg iibku iibkii saxda ahaa ha ahaado oo kiradu kiradii saxda ahayd ha ahaado oo siintu siintii saxda ahayd ha ahaato dhammaan inay noocii u dhacdo oo habkii ay u dhaqanto ayaa daruuriya wa qaala allahu tacaala ilaah ayaa yidhi walaa ta'kuluu ha cunina ayuu ilaahay leeyahay amwaalakum hantidiinna ha cunina baynakum dhexdiinna taalla bilbaaili baail ha ku cunina hantida dhexdiinna taalla baail ha ku cunina buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala haddaba markaa ilaah yidhi walaa ta'kuluu amwaalakum ee laynoo diiday inaynu hantideenna cunno ee baatil aynu ku cunno maxay noqonaysaa nahyigi ila waa walaa taakulu yahy waa litaxriim weeyaan kolkaa muxuu faa'iideynayaa annahyu lxaqiiqi baa loo yaqaanaa annahyu lxaqiiqi waa macnihii saxda ahaa ee nahyiga aynu ku naqaanay weeyaan markaa wa qaala abuu ayib wuxuu yidhi nin abuu ayib la odhan jirayna abuu ayib ayaa hadlayo wuxuu yidhi laa tashaki ilaa khalqin fatushmitahu shakwa ljariixi ila alghirbaani wاlrahmi halkaasi laa tashaki uu yidhi waxaan jeclaysan lahaa in falaa tashaka oo kale inuu yidha falaa tashaki falaa tashaka muu yidhi falaa tashaka fa oo kale muu idinku daray falaa tashaanka ilaa khalqin fatushmitahu shakwa ljariixi ila lghirbaani wawakami falaa tashakaha caban ilaa khalqin makhluuqaha u caban weligaa iska ilaali inaad wax cabasho la yidhaa uun makhluuqa ka ilaasho falaa tashakaha caban ilaa khalqin makhluuqa ha u caban fa tushmitahu waad ka farxiniye makhluuqu dee cadow isku yihiinoo markay cabashadaada maqlaan rag badanoo qalbiga ka buka ayaa kolkaa hoosta ka farxaya falaa tashakaha caban ilaa khalqin makhluuq ha u caban fa tushmitahu waad ka farxiniye shakwal-jariixi ka dhaawacaa cabashadiisa oo kale ha caban ilalghirbaani tukaha iyo warrakhami haadka uu u cabanayey haddii nin dhaawacihii uu tukiyo gorgor u cawdo ka waran uu tukiyiyo gorgorkii ku yidhaa dhaawac baan waan sii dhimanayaa ka waran sow haadka iyo gorgorku ragga ma cunaan markay dhaawaca yihiin waar way kusii farxayaan kolkaa hadaba waxaan kaaga digayaabuu abuu ayib leeyahay inaad makhluuqa u cabato ood noqoto cadowgiisii ninkii ka farxiyey falaa tashakaha ha caban ilaa khalqin makhluuq ha u caban fa tushmitahu waad ka farxinaysaaye shakwal-jariixi ka dhaawacaa cabashadiisa oo kale ila ilalkhirbaani tukaha iyo warakami haadka uu u cabanayey iska ilaali bu ku markaa hadaba falaa tashaka markuu leeyahay ka waran waa nahyigii caadiga ahaa weeyaan nahyigii saxda ahaa weeye laa tatlub ilmajda waqna fa matlabu lmajdi sacbun wuxuu yidhi markuu gabaygan kala tirinayey laa tatlub war ha dalbin laa tashaka ilaa khalqin fatushmitahu waa irshaad annusxu walirshaad wey maaha maaha nahyiga xaqiiqada ahaa annusxu walirshaad inagu inala talinaya markaasuu ina yidhi falaa tashaka ilaa khalqin laa tatlubu harha codsan almajda sharaf ha codsan waqnac ku soo qanac buu ku leeyahay oo sharafta ka qanac weligaa sharafa raadin fa matlabu lmajdi sharafta oo la codsadaa sacbun way adag tahay nin buu la hadlayaayo wuxuu yidhi warniyow si weyn baan kuu miisaamay buu yidhi aadna waan kuu aqaanaa buu yidhi saa darteed aniga taluun iga dhegayso wax sharaf la yidhaha un ha sharaf haddaad raadsato oo tidhaa sharaf baan codsanayaa dee naftaadaan aqaanaayo weligaa sharaf gaari maysid ha isku codsanin wax sharaf la yidhaha haddaba laa tadlub ha codsan almajda sharafta ha codsan waqnac qanacoo sharafta meelaan ahaynoo ka hoosaysa ku qanac fa matlabu lmajdi sharaf la codsadaa sacbun aad bay u adag tahay nahyigu ma kuu muuqdaa laa tadlub ku jira macnaha looga jeedaa muxuu noqonayaa nahyiga waa litaxqiir ninkanuu yasaya dadkii sharaftaba ma tihid leeyahay sharaf maxaa kugu kalifay marka adiga culima layliska saddexaad iyo afraad iyo shanaad intaba gabay kuma jiro aad iyo aad buuna iskaga fudud yahay kitaabkuna uu kaaga shaqeeyay haddaad xaggan dambe eegto kolkaas sidaa darteed iska soo soxo layliskaa ka lixaad eeg markaa ishrax niyaho waxaad sharaxdaa albeytayn labada al alaatiyeyni ee soo socda wabayin waxaanad caddaysaa almuraada waxaa looga jeedo min siiqatay annahyi labada siiqo ee nahyiga ah fiihimaa dhexdooda labada siiqee nahyiga ayaad sheegi doontaa waxaa looga jeedo falaa tulzimana annaasa hayra ibaacihim fatatcaba min tuuli lcitaabi wayatcabu walaa takhtarir minhum bixusni bashaashatin faakharu iimaadi lbawaariqi khullabun wuxuu doonayaa markaa inuu yidhaah habkanuu hadalkii usoo dhigay فلا تلزمن الناس غير طباعهم فتتعب من طول العتاب ويتعب ولا تغترر منهم بحسن بشاشة فأكثر إيمائي فأكثر إيماضي البوارق خلبون gabaygaa uu tiriyey wuxuu u tirinaya falaa tulzimana min annaas buu kaygu yidhi min buu kusoo daray arma min buu idinku soo daray culimo waxaa loo baahan yahay mintaa yar in laga saaro laakiin qalinkeenna ha kaga saarina dee ammaanada cilmiga maahe qalinkeenna lagagama saaro aduu raqam yar baad siiniyo waxaad odhanaysaa min taayari waa saaid saa'idaad qoraysaa laakiin inaad tirtirta ma aha khalad kaste haddaad hesho ha isku tirtirin hooyi ammaanada cilmiga ka mid maaha in wax siduu ugu qoran yahay shaygu ha ugu qornaado laakiin raqam siya waxaad tidhaahdaa halkaasi waa saaid dhan intaa yari falaa naasa dadka ha ku waajibin oo ha ku laasiminin hayra dibaacihim dabeecooyinkoogu waxayna ahayn qofka dabeecadiisu waxayna ahayn ha ku laasiminin oo ha ku qasbin fatatcaba waa daali min tuuli lcitaab canaanta dheer baad la daali wayatcabu iyana way daalayaane waradna waa daali iyana way daaliye isjir buu ku leeyahay walaa takhtarir minhum ha ku kadsoomin bixusni bashaashatin furfurnida iyo dhoolla caddaynta dadka ooy ha ku kadsoomin fa akharu imaadi lbawaariq seefaha iftiinkooga weynankooguba khullabun waxba maaha buu ku leeyahay waa arrin iska beenbeena oo dee una roob ka dambaynin waxaa jira bawaarikhda marna waxa loo yaqaan seefaha marna hilaacaa loo yaqaanaa kolkaa khullab haddaad aragto waxa weeye cir onkodayoo roobo una ka da-aynin amaa samahi laacayso oo roobo una ka da-aynin wuxuu ku leeyahay hilaacyo badanoo sida seefahoo kale ah ayuna ayaan rooba lahayn alla maxaa nin badanoo kuu dhoolacadeeya caddeeya beeni ay ka dambaysaa kolka waa saasuu doonaya inuu ku yidhaa falaa tulzimanna naasa dadka ha laasimin hayra dibaacihim dabeecooyinkooga waxaan ahayn fatatcaba waa daali min duuli lcitaab canaan dheer ayaad la daali wayatcabu iyana way daaliye walaa takhtarir minhum ha ku kadsoomin bixusni bashaashatin furfurnida badan fa akharu iimaadi lbawaariq hilaacyada ifaya weynankoogu khulabun waa roob la-aan hilaac badani roob ma lehe iska jir buu ku leeyahay haddaba culima halkaa waxaa ku jira laba siiqo oo labaduba siiqatu nahyi ah falaa tulzimana iyo walaa takhtarir labada siiqo labaduba waxay noqonayaan siiqatu nahyi bay noqonayaan maxay kula tahay markaa nahyigaa maxaa looga jeedaa waa alirshaad baa labadaba looga jeeda aliraad annusxu walirshaad baa looga jeedaa alistifhaam wa adawaatuhu istifhaamka iyo adawaadkiisaynu halkan ku arki doonaa istifhaam istifhaam waynu naqaanaayo adigu dad kasta wax ma weydiisid dadka wax waad weydiisa abaan u malaynayaa waa sax waad weydiisaa haddaba istifhaamka iyo su waa nooc balaaqada kamida weyan waa nooc balaaqada kamid oo aad muhiim u ah welibana weeyaan su hala yaabin haddaba waxa taqaan baa mararka qaar lagu weydiinayaa ilaayoon arko ragga qaar aan fahmin balaaqada oo meelaha qaar dhaliilaya raggan balaaqadaba fahmin balaaqada carabtaba raggan fahmin oo waxaan arkay meelaha qaar dhaliilaya waa khalad iyaga xaggooga ah haddii adiga fahamkaagu uu buko hamoodin in shaygu qiimo markuu leeyahay inuu kuu muuqanayo qiimihiisa soomaalidu markuu reerku guurayo ayay odhan jireen saw maaha guuraysiin hadda awrtii way raran ya ma khalad baa war khalad ma aha ka dhigay xaaji ha khaldamin reerku ma maad guuraysiin inaad ku tidhaa awrtoo raran khalad ma waa nooc balaaqada kamida weeyaan waa nooc balaaqada kamida weeye reer awrtii hadda way rarantaho waad aragtaa war maad guuraysiin eeg waa adigoo boorsadiisitaa lagu arkayaayo kasii baxaya madaarka maad safraysaa hala waadi aragtaa ha odhan ugu jawaabin waa nooc balaaqada kamida weeyaan waxaan eegay eeg balaaqa luga alcarabiya aad baa loo isticmaalaa iminka soomaaligeenaan eegay xalay xalay baan sidaa u gabayaa soomaaliyaan eegay afar gabay baan eegay oo afar nin oo kala duwani ay leeyihiin oo soomaaliya afartii gabayaan eegay afarta gabayba waa su kolkaa waxaan baadhayey luqa alcarabiya waxaa la ogyahay in su-aal hadalkaaga aad ka dhigto waxaad og tahay baad su-aal ka dhigaysaa hadda waad og waxan haddana ogaan baad su uga dhigaysaa kolkaa dee waxyaabo badan oo runtii aad adogtihiin oonan jeclayn xataa halkan aan ku habboonayn oo soomaalideennu ay isticmaasho bal hal gabay oo soomaaliya eego su-aal ka ninku inuu wax kuu sheeg uu haddana su-aal ka qaab su buu kugu soo dhigaya kolkaa hamoodin su inay jawaab leedahay adiga xaaji aan su-aalku weydiiyo saaxiibkaayood in badan u dhawaaqday oo ku maqli waaye ma ku tidhi markuu kuu yimid oo aryaa hebelow oo arrin misaan kuu dhawaaqayey maxaad ka rabtaa waa su-aale ma inuu saddex jeer ku yidhah baad ka doonaysaa horta maxaad ka rabtaa hadduu afar jeer ku yidhah ka waran dee waa khalad war su-aashan tiro ii sheegba ma ahe waan ku raagsaday un weeyaan ma aha hamoodin inay tahay macnuu in misaan kuu dhawaaqayey markaad tidhaa inuu tiro kuu sheego maaha muhiim kolkaa cilmiga waxa la doonayo in la sheego qaab su baa loo soo dhigaa marka la doonayo in la balaaqeeyo waxaani balaaqu yeelanayaa markaad qaab su-aaleed usoo dhigto laakiin haddaad warun ka dhigto warun haddaad ka dhigto waa lagu daalaa likulli jadiidin lahu lada eh, baa la yidhahdaa marna hadalka war baa laga dhigaa marna hadalka waxaa loo leexiyaa qaab su'aaleed marna hadalka toos baa laga dhigaa marna hadalka ah, cid kalaa lala hadlaa mar khaalidihni baa lala hadlaa mar munkir baa lala hadlaa mar saa'il baa lala hadlaa mar inshaa lagu hadlaa mar khabar baa lagu hadla dee hadalkii baad bedbedelaysaa ilayn kale likulli jadiidin lahu ladadii noqon maayo wax kastoo cusub dadkaa jecel ama caalamkaa jecel waxaan kuu sheegayaa haddaba reerka guuraya maad guuraysiin inaad tidhaahdaa khalad maaha sheekh marun bay khalad noqon kartaa meelan meelankansha laysku haynoo lagu mashquulsan yaho on hadalka lagu xaragoonaynin ila waa nooc xaragada kamid a balaaqaduye markaan xaragada xagga hadalka a loo baahnayn markaasoo kale wakti laguguma hayo dee wakti lagugu jawaabo lama hayo okay laakiin inta kaleo dhani waa noocaa istifhaam haddaba aan eegno alistifhaam wa adawaatuhu waa istifhaamka iyo ereyadii maxaanku idhaahdaa lagu gudanayey hamsaha ka mida hamsuhu waxaad ogaataa af carabiga macaani badan buu leeyay mar waa dhidda waa dhawaaq ka loo dhawaaqayo hamsaa loogu dhawaaqaa maxaad odhani markaad qof u dhawaaqayso kuu dhow acaliyubaado acaliyu caliyo wey yaa caliyu bay ka dhigan tahay halka yaada ayuu hamsuhu mar galaa oo acaliyu markaad tidhaha waa caliyo marna hamsu waa su'aal sameeye oo hamsaha iyo hal labada ereyba waa su'aal sameeye oo sida badan nacam iyo laa waa lagu jawaabaa inkastoo hamsuhu uu leeyahay qayb an nacam iyo laa lagu jawaabin maxaad odhanaysaa markaa hal markaad doonayso hal jaaa cali baad odhan hal jaaa cali cali ma yimid maxaad ku jawaabi markaad hal jaaa cali tidhaa amaa nacam baad odhan amaa laa baad odhan socaynkaa hadaan idhaa ajaaa caliyun hamse ka dhiga ka waran ajaaa caliyun haddaan idhaa cali miyuu yimid maxaad iigu jawaabi nacam iyo laabaad iigu jawaabi istifaamka soo hadhay oo dhan af carabiga nacam iyo laa laguma jawaabo kolkaa labadaa oo qura hal iyo hamso welibana hamsaha laba u qaybsamaa hamsaha ayna amtu daba dhicin ayaa naam loogu jawaabaa iyo hal oo dhan nacam baa lagugu jawaabi inta kaleo dhanna lagugu jawaabi maayo dee luqooyinku waa isku mid ah englishka markaan eegayno hamsaha iyo hal waxa u dhigma febtubga markii la qadimi jiray ma garanaysin febtubga haddii la qadimo sow istifaa ma noqon jirin kolkaa yes iyo noobaa lagugu jawaabi karaa soo maahayn aryo student haddaan ku idhaa maxaad igu jawaabi imanka eeg erey su-aaleed meesha ma keenin febtubgiunbaan adimay kolka haddii febtubga aad qadimto hamse iyo hal bay noqonayaan kolkaa yes iyo no waa lagugu jawaabi karaa laakiin wixii feebtu biyigoo la qadimaya aan ahayn hamsiya hal maahe waa istifaamka inoo soo socda weeyaan kolka istifaamka inoo soo socda yes iyo no inaad ku jawaabta waa mamnuuc af carabiga nacam iyo laa ku jawaabi maysid soomaaligana ha iyo maya ku jawaabi maysid haddaan ku idhaa tusaale ahaan magacaa ereyga magacaaa ah, ereyga erey su-aaleedka sameeya ma xasuusantihin magacaa markaan kuleehay maabaa samaysa ma waa maxay markaa magaca markaan kuleeyahay masmuka mahaabaadi odhan markaa haddaan ku idhaa magacaa mahaabaadi odhan nacamaad iigu jawaabi waa su-aalanku weydiiye war magacaa haa magacaa maya sax miya sax maaha jira istifaamka waa la qaybin doonaayo waa dhowr iyo toban erey dhowr iyo tobanka erey ee ereyada istifaamka sameeya ay ka kooban yihiin hal oo dhan nacam iyo laabaa lagu jawaabaa hamsaha aan amta wadaninna ee amtu ayna daba soconinna waxaa lagu jawaabaa nacam iyo laabaa lagu jawaabaa waxa weeya febtu bigii la qadimi jiray englishka markaan ardayda la hadlaya garanaysa englishka weeyaan kolka waa febtu bigii la qadimi jiray oo no iyo yes waad ku jawaabi jirtay inta kale laakiin dhacam iyo waad iska ilaalinaysaa laa inaad ku jawaabto haddaba hamsaha aan eegno alhamza aanta almusaafiru maadiga ayaa musaafira am akhuuka mise walaalkaabaa musaafira aanta almusaafiru war maadiga ayaa musaafira am akuuka mise walaalkaa ayaa musaafira maxay noqonaysaa markaa a anta almusaafiru am akuuka maxay noqonaysaa markaa haddaynu nidhaa a anta almusaafiru am akuuka haddii aynu nidhaa erey su-aaleedku waa antada hamsaha ka horeeya laakiin erey su-aaleedkii hamsaha ahaa am baa daba dhacday kol haddii hamsaha ay am daba dhacdo hamsaha hadduu aya daba dhaca baynu nidhi am hadduu hamsaha daba dhaco waa mamnuuc in nacam yelaa lagu jawaabaa tacyiin baa lagu jawaabaa a anta almusaafiru am akhuuka maxaad iigu jawaabi markaa maxaad iigu jawaabaysaa a anta almusaafiru am akhuuka maxaan idhaahdaa ana ama akhii baad odhanaysaa labadaa mid ahaan baad ku jawaabi ilan ambaa daba dhacday hadday amba daba dhacdo nacam yelaa laguma jawaabo kolkaa qolada falsafadu waxay yidhaahdeen tasawur bay faa'iideysaa tasawurkana kolley waxa wey mufrad baa la garan layahay wey tasawur atasawur waxaa loo yaqaanaa falsafada alcilmu bimacaani lmufradaat baa tasawur la yidhahdaa kolkaa waa mufrad baa la garan layahay amushtarin anta warma iibsadaa tahay am baaic mise iibiyaa tahay bal hadda labadaa ii kala sheeg amushtarin anta am baaic warma iibsadaa tahay mise iibiyaa tahay iminka erey su-aaleedkii mi amushtarin anta am baaic markaan idhaa hamsaha imika ku jira amushtarin adaa weeyaan amtaa daba dhacdayna maxay faa'iideyneysaa markaa waxay faa'iideyneysaa mucaadala la yidhaayo laba shay baa la kala garan la'yahay labada shay ee la kala garan la'yahay waxa daruuriya ama qasaba balada u labada shay ee la kala garan la'yahay midna hamsaha ayuu daba dhacaa midna amta ayuu daba dhacaa kolkaa af carabiga waxa khaladkaa aan ku xasuusiyo inaad tidhaa acaliyun cindaka am dahaba afcarabi maaha afcarabi laga soo heli maayo iminka haddaynu nidhaa acaliyun cindaka am dahaba afcarabi laga soo heli maayo acaliyun cindaka am dahaba waayo waxaa la doonayaa laba erey baa horta marka koowaad la kala garan layahay labada erey ee la kala garan layahay waxay noqonayaan midi waa inuu hamsaha ku xigo ka kalena waa inuu amta ku xigo waa laba erey oo munaasabo iskule markaa laba erey oo maxay iskule weeye munaasabo weyn bay isku leeyihiin labadaa erey markaa tusaale ahaan acaliyun cindaka am dahaba haddaan idhaa amta maxaa daba dhacay ficilka dahabaa daba dhacay sow hamsahana maxaa daba dhacay calibaa daba dhacay sow maa midna ismi ma daba dhicin midna ficil ma daba dhicin waa mamnuucba af carabiga waa inuu labadaba ismi daba dhacaa ama labadaba ficil daba dhacaa welibana aan kuugu daree ismiga hamsaha daba dhacaya iyo ismiga amta daba dhacaya munaasaba ka dhaxaysa saaxiibtinimo ama cadaawad waxaa la yidhahdaa nisba nidiya ama nisba didiya aadamaha qalbigiisa waxa mideeya waxa weeyaanoo shayga shayga qalbiga ku mideeya waa isku mid noqosho ama iska soo horjeed labada shay ee isku midka ah waa laysku adi haddii lagu arko saaxiibkaana waa la xasuusani aad wada socon jirteen inta badan socankaa maaha cadowgaana waa lagugu xasuustaa oo haddaad dhul tidhaa maxaa la xasuusanaya dhul marka la yidhaha maxaa la xasuusanaya cir la xasuusanaya markaad dhul tidhaa cir la xasuusanaya geeri markaa tidha nolol baa la xasuusanaya adduunyo markaa tidha aakharaa la xasuusanaya kolka waxaa loo baahan yahay hamsaha iyo amta inuu midina hamsaha daba dhaco ka kalena uu daba dhaco maxay amta uu daba dhaco ayaa daruuriya waa mid hamsaha ah iyo mid amta ah labadaa qodob baa loo kala baahan yahay aanta almusaafiru ma adiga ayaa musaafira am akhuuka mise walaalka ayaa musaafira hadaba ka hamsaha daba dhacay waxa weeyaan imika anta ka anta daba dhacayna waa akuuka labadaa erey munaasabaa ka dhaxaysa markaa anta iyo akuukadii amtaa mucaadala loo yaqaanaayo way isku rarmaanoo waxaa la tilmaamaa inay laba shay oo isku rarmaya yihiin antada ka daba dhacay isku dhigma inay yihiin iyo ka amta daba dhacaya amushtarin anta war ma iibiyaa tahay ambaa'ic mise eh, amushtarin anta ma iibsadaa tahay ambaa'ic mise iibiye eg iibsade markaad sheegto yaa munaasib u ah iibsade markaad tidhaa iibiye saw maaha kolka waa in midna hamsaha uu daba dhacaa midna uu amta daba dhacaa nacam hadda ku jawaabi maysid iyo laa toona waxaad ku jawaabi un ana mushtarin ama ana baai ashaciiran zaracta war maheed baad sanadka beertay am qamxan mise qabadin baad beertay maheed baad beeratay mise qabadin kaad beeratay unbaad sheegi doontaa ila nacam iyo laa laguma jawaabaye araakiban ji'ta war ma adoo wax fuushan baa timid am maashiyan mise adoo lugaynaya maxaad iigu jawaabi ma nacam iyo laabaad ku jawaabi kuma jawaabaysid ilan hamso oo dhan haddaad hamso oo dhan hadday amdaba dhacdo nacam iyo laa laguma jawaabo ayowma aljumca ma maalinta jumcaha ayay yastariixu lcummaal shaqaaluhu nastaan am yowma alaxad mise maalinta axadda maalintay shaqaaluhu nastaan ma xasuusan tahay dee adduunkaa ku kala duwan haddaynu inagu islaamka nahay maalintaynu nasanaa waa maalintee waa yowma aljumca weeyi a yowma aljumca ma maalinta jumcaha ayay yastariixu nastaan alcumaalu shaqaaluhu am yowma alaxad mise maalinta axadda halkaa waxaynu haynaa haddaba hamsihii ayaynu halkaa ku haynaa markay amdaba dhacdo uu faa'ideynayo tasawur uu faa'iideynayo tasawur waxaynu eegaynaa ba'da bal hadda eega waa hamsihiioo una waxba daba dhacaynin waa markii nacam iyo laa lagu jawaabayey ayasdau ma daxalaystaa adahabu dahabku horta dahabku ma daxalaystaa waa su'aale laa dahab miyuu daxalaystaa ayasdau dahabu dahabku miyuu daxalaystaa laa eg nacam iyo laa lagu jawaabaya markan oo kale waa markaan kulaafeebtu biigo lqadimayey weeye ayasiiru lhamaamu daruurtu miyay socotaa mise ma socoto waa nacam atataxaraku alardu dhulku dhaqdhaqaaq miyuu sameeyaa mise ma sameeyo waa mas'ale aad aragteen in badan inay qolooyin badan ay ku dawaqeen atataxaraku alardu dhulku ma dhaqdhaqaaq iyo xarakay samaysaa mise ma samayso haddaba dhammaan ba'daa nacam iyo laadaad ku jawaabi nacam iyo laa ayaad ku jawaabi kartaa haddii tusaale ahaan hamsaha ereyguu ku jiraa markiisa hore nafyi ahaana balaa iyo nacan baad ku jawaabi oo laadii baa meesha ka baxaysa hal yacqilu lxayawaanu nooluhu caqli ma leeyahay hal yacqilu lxayawaanu nooluhu caqli ma leeyahay nacam iyo laabaad ku jawaabi kaa doonto hal yuxisu nabaatu nabaadka iyo waxaan dhulka ka soo baxaa dareen ma leeyihiin ay wax ku dareemaan nacam iyo laa kaa doonto ku jawaab hal yanmu ma koraa aljamaadu shayga jamaadka iska qalalay dhagax yari muu koraa nacam iyo laaka adoonte ku jawaab dee dhagax uu qaybsama qayb kortaiyo qayban korin bu uleeyihi dhagaxa nooca macdanta kamida nooc kore ayaa jira maalin baan anigu isdul taagay mid aad moodo inuu baxayo oo fara yaryaroo intaa leeg ay kasoo jeedaan fara yaryaroo intaa leeg ay ka soo jeedaanoo dhagaxay ku yaaliin laakiin farahaasi way bilayaan baa lagu yii way korayaan baa lagu yidhi sanawaad kadib way dhaadheeraanayaan baa lagu yii waa fara yaryaro laakiin dhagax caadiya maahayn dhagaxay laakiin ku yaaliin hal yanmu miyuu koraa aljamaadu shayga jamaadkiihi bal hadda baxigan ila eega aljumal asaabiqa jumlooyinka hore jamiicuhaa sida ay u dhan yihiin tufiidu listifhaam istifhaam bay faa'iideeyaan wahwa kamaa taclam sida aad garanayso istifhaamku waa dalabulcilmi cilmi la dalbo bishayin shay loo cilmi yeesho shaygoo lam yakunan ahayn macluuman mid la yaqaanay min qabl horay wa adawaatuhu ereyada istifhaamka tusiya fii amilati daa'ifatayn labada daaifo alif iyo alif iyo alhamza weeyaan wa fii amilati daaifati jim daaifada jiimkaana hal weeyi wa nuriidu hunaa halkan waxaynu ujeednaa an nacrifa inaynu garanno alfarqa farqiga udhaxeeya bayna aladaatayni labada aadaad fi lmacnaa xagga macnaha iyo walisticmaal xagga isticmaalka tadaber waxaad ka fikirtaa amilata daa'ifa daa'ifada alifka amiladiisa xayu adaat listifhaam halka adaatulistifaamku hiya alhamza weeyaane tajid aad helayso ana almutakalima kii mutakalimka ahaayee hadlayey fii kullin minhaa meel kastoo kamida yacrifu inuu garanayo annisbata nisbada allatii nisbada tadamanaha alkalaamu kalaamku uu sito nisbada waa la garanayaa laakiin maxaa la garan la-yahay bay ka dhigan tahay nisbadii waa mid la fahansan yahe walaakinahu yataradad wuxuu shikiyey uu ku noqnoqonayaa bayna shay-ayni laba shay wa yulabu waxaana la dalbayaa tacyiinu axadihimaa midkood in la magacaabo liannahu fi lmithaali alawal namberka koobaad maalan yacrifu wuxuu garanayaa ana safara safarku waaqicun inuu dhacayo wa annahu mansuub in loo nisbaynayo ilaa waaxidin mid min inayn lmukhaadab labada qof ee lala hadlayo ka tirsan min inayn laba ka tirsan almukhaaطabi ka lala hadlayo ow akhiihi ama walaalkii fahuwa lidaalika sidaa darteed laa yadlubu ma dalbayo macrifata nisba nisbada inuu garto ma dalbayo wainamaa yadlubu wuxuu dalbayaa macrifata mufradin mufrad inuu gartuu dalbaya wayantadir wuxuu ka sugayaa min almas-uulka la su-aalayana an yucayina lahu inuu u caddeeyo dalika almufrad mufradkaa inuu u caddeeyo wayadullahu calayhi uu tusiyo welibana walidaalika yakuunu jawaabuhu jawaabtiisu waxay noqon bitacyiini in la cayimo fa yuqaal lahu waxa la odhan akhi waa walaalkay maalan wa fi lmithaali haani nambarka labaad yaclamu saa'il saa'ilku wuxuu og yahay ana waaxidan min shay-ayn mid laba shay ka tirsan waa ashiraa iibsi aw ilbeyca maa iibin qad nusiba in loo nisbeeyey ila lmukhaaطabi kalala hadlayo ficlan dhab ahaan walaakinahu mutaradid wuxuu noqnoqonayaa baynahumaa dhexdooda falaa yadri ma garanayo ahuwa ah shira inuu yahay isagu ka shiraha loo nisbaynayo am ilbeeca maa iibka fahwa idan haddaba laa yadlubu ma dalbayo macrifata nisba nisbada inuu garto liannaha iyadu macruufatun lahu waa loo yaqaanaa horta nisbada culima aad fahantiin halkaa nis baynu ka hadalnay in badan liannahaa macruufatun lahu nisbada waa la garanayaa baynu nidhi laakiin waxaa jira eeg haddaan idhaa jaaa cali haddaan idhaa bal hadda ufiirsada haddaan idhaa jaaa cali haddaan idhaa waa maxay macnihiisu jaaa cali waa maxay macnuhu ya eeg jaaa cali haddaan idhaa cali baa yimid weeye saddex qodobbaa haddaba meesha wada yaalla saddex qodob saddexda qodobe meesha wada yaalla mid midi waa jaaa oo waa ficilkii midna waa cali oo waa faacilkii ka saddexaadna waa nisbada oo inay iyagu isleeyihiina nisbadu waa maxay waa in labadan shay iyagu ay isleeyihiinay isa samaynayaana jaa in laysku nisbaynayo imaatinka inuu cali leeyahay ah haddaba nisbadu ma qorna nisbadu miyay qoran tahay ma qorna nisbadu ma qorna nisbaduye waa shay meeshan uun laga garanayo oo la qadarayo weeyaan oo meesha ku jirta waa nisba waa waxaan la arki karaynoo labadan shay in laysku nisbaynayo ah englishka marna waa la qoraa marna waa laga tagaa nisbada mararka qaar waa la qoraa oo iyadoo qoran baad ingiliishka ku arki doontiin mararka qaarna waa laga tagaa labadaba way dhacdaa haddaan idhaahdo tusaale ahaan oo kale tusaale ahaan markaan leeyahon i am atija markaan leeyahay ayda iyo tija labadaa erey weeyaan labadii erey loo kala baahnaa ee carabiga ku jiray labadaa erey maxaa udhexeeya labadaa erey maxaa udhexeeya am baa udhexaysa amtaasi ingiliishkaa sheegaye waa nisbadii markaa meesha ku jirtay nisbadan carabiga aynu kala nahay eed raadinaysa haddaad doonayso waa amis r weeyaan marar yar baa lagu hadlaa laakiin marar laga tagaana way jiraan baaska kale waa caadi waa laga tagaa waad ogtiin aywenti markaad leedahay awi nisbadii may ku jirtaa kuma jirto kolkaa nisbada af carabiga in badan qolada falsafada baadha kolkaa qolada falsafadu markay doonayeen inay ogaadaan labada luqadood inay isbarbar dhigaan isbarbardhig bay sameeyaane way khaldaano waxay idin odhan doonaan haddaba falsafada carabiga markaad akriyeysiin waad ingilishka waxay idin odhan doonaan din odhan doonaa st st str bay idin odhan doonaan ingilishka str baa la yidhi str tani amis r sidaa u qoreen str baa u qoran xagga falsafada marka la joogo amis r markay doonayaan inay qoraan haddaba nisbadu waa waxa aan la arkayn u fiirso jaaa cali markaan idhaa saddex arimood baa dhici kara saddex arimood baa dhici kara mar waxaa laga yaabaa inaan jaaada garan la ahay mar maxaa laga yaabaa inaan maxay garan la ahay inaan jaa'a garan la ahay baa laga yaabaa marna waxaa laga yaabaa inaan cali garan la ahay oo kaan garan la ahay oo cali yahay waa qodobka labaad marna waxaa laga yaabaa inaan garan la'ahay nisbada oo inay isleeyihiin labadaba waan garanaya laakiin nisbadan garan la'ahay saddexdaa arrimood weeyaan haddaba waxaad ogaataa hamsaha amta wataa nisbada layskuma weydiiye ama jaaada laysku weydiiya ama caligaa laysku weydiiya hamsaha amta wata weeyi hamsaha amta wata maxaa laysku weydiiya baan ku idhi ama caliga labada daraf baa mid ahaan laisweydiinay laakiin nisbada waa mamnuuc laysma weydiiyo waa hamsaha amta wataa waxaad eegtaa haddaba hal iyo hamsahaan amta wadaninna nisbadoo quraa la isku weydiiya labada mufrad laisma weydiiyo waa nisbada oo quraad isweydiinaysaa markaa waxaynu nidhi liannahaa macruufatun lahu waa loo yaqaanaa walaakinahu yas'al wuxuu su'aalayaa an mufradin mufrad buu su'aalayaa wayalub wuxuuna dalbayaa tacyiinahu in loo cayimo ayuu dalbayaa walidaa sidaa darteed yujaabu waa laga jawaabayaa bitacyiin in shaygii la tuso ayaa looga jawaabi fa yuqaalu lahu waxa loo odhan fi ljawaab baa'ic waa iibiye maalan wahaakadaa yuqaalu saasoo kalunbaa lo odhan fii baqiyati amilati aa'ifati alif waidaa tadaberta markaad ardayow ka fikirto almufrada mufradka almas'uula canhu laysweydiinayo fii amhilati hadihi daa'ifa daa'ifadan guruubkeega wakadalika fii kulli mihaalin aakhar iyo namber kaste oo yacridu laka kuu soo banbaxaya wajadtahu waad heli daa'iman si joogtaa ya'tii isagoo imanaya bacda alhamzati hamsaha dabadii mubaasharatan si toosa sawaaun waxaa isku mida akaana ahaa musnadan ilayhi kamaa fi lmithaali alawal sida namberka koobaad oo kale am musnadan kamaa fi lmithaani sida ka labaad oo kale am mafcuulan bihi kamaa fi haali sida ka saddexaad oo kale am xaalan kamaa fi araabic oo kale am darfan kamaa fi lkhaamis oo kale am hayra dalika wawajadta lahu waxaad heli mucaadilan mid u dhigma oo yudkaru la sheegayo bacda am am dabadeed kamaa taraa sidaad arkaysad fi lamila waqad yuxdafu hada mucaadil waa la xadfaa oo fataquul waxaad odhani a anta almusaafiru ma adiga ayaa musaafira a mushtarin anta war ma iibsadaa tahay wahaluma jara sidaa uu sii wata undur waxaad eegtaa ilaa amilai daaifati ba xayu adaat listifaam halka adaatulistifaamku hiya lhamza aydan hamsihii un wey laakiin nisbada laisma weydiinayo haddii lagu yidhaha ajaa cali oo hamsihii aad am ka daba weydo laisma weydiinayo labada daraf jaaadana lama garan laa caligana lama garan laa laakiin isa samayntaa la garan lay nisbadaa la garan lay isa samayntaa la garan lay haddii ajaa cali lagu yidhaah undur waxaad eegtaa ilaa amilai daaifati ba xayu aadaat listifaam halka aadaatulistifaamku iyo alhamza aydan eh tajidu aad heli doonto ndur ilى amilai daaifati ba xayu adat اstifhaam hiy hmz ayضa tajid waad heli alxaala xaalka calaa khilaafi maa kaanat waxay ku sugnayd khilaafkii isagoo ah fii amilai daaifati alif faina almutakalima ninka hadlayaa hunaa halkan mutaradid wuxuu ka shakisan yahay bayna hubuuti nisba nisbadu inay jirto iyo wa nafyiha iyo inayna jirin oo la anfiyayo fahuwa yajhaluhaa jahli baa kaga jira walidaalika yas'alu canha su-aal buu weydiinayaa wayadlubu macrifatahaa inuu gartana wuu dalbayaa fafi miaal asaadis numberka lixaad maalan yataradad wuu ka shekeeyayaa almutakalimu ka hadlaya bayna hubuuti sad daxalku inuu u sugan yahay lidahabi dahabka wa nafyihi canhu iyo in laga anfiyayo walidaalika yadlubu wuxuu dalbayaa macrifata haadihi nisba nisbadan garashadeeda wayakuunu jawaabuhu jawaabtiisuna waa binacam in uriida ibaat haddii ibaat la doonayo wabilah in uriida nafyu haddii nafyi la doonayo waidaa ta'amalta markaad ka fikirto alamilata huna halkan tusaalayaasheenna لم tajid ma helaysid lilmas-uuli canhu kii mas-uuli canhuga ahaa laisweydiinayay wahuwa nisba mucaadilan nisbada laisweydiinayo wax u dhigmo oo mucaadili ma jiro ilan hamsaha ayaa marna mucaadil wadata am ah marna aan wadanin wa mima taqadama waxyaabaha ina hormaray taraa waxaad ku arki doontaa ana lilhamzati hamsaha inay leedahay isticmaalayni laba isticmaalood fa taaratan mar yudlabu bihaa waa lagu dalbaa macrifatu mufradin in mufrad la garto wa taaratan marna yulabu biha waxaa lagu dalbaa macrifatu nisbatin in nisba la garto wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa macrifat mufrad mufradka macrifadiisa tasawuran baa lagu magacaabaa wa macrifata nisbana tasdiiqan baa lagu magacaabaa filsafaduba labadaasay uqaybsantaha haddaad filsafe maqashiin falsafo oo dhani inay tasawur tahay iyo inay tasdiiq tahay wax ka dhexeeya ma jiro kolkaa tasawurku waa mabaadida falsafada baa la yidhaahdaa tasdiiquna waa maqaasida falsafada baa la yidhaahdaa kolkaa nimankaa falsafada ka warama waxna waa tasawur waxna waa tasdiiqe qeybta tasdiiqa ayaaaayaa maqaasid u ah halka ay u qasdaan waa maqaasida waa tasdiiqa weeyaan undur waxaad eegtaa ilaa amilati daaifati jim xayu adaat listifaam halka adaatulistifaamku waa hal eh tajidu aad helaysa ana almutakalima hadlaha fii kulli minhaa mid kastaoo ka mida laa yataradad isagoon ka shikiyaynin fii macrifati mufradin mufrad garashadii min almufradaati mufradaadka ka mida walaakinahu mutaradid wuxuu ka shikiyayaa fii macrifati nisbati nisbada garashadeeda oo falaa yadri ma garanayo amuhbatatun hiya inay sugan tahay an manfiya iyo inay manfi tahay oo la anfiyayo fahuwa yas'alu canhaa wuu su'aalayaa walidaalika sidaa darteed yujaabu binacam baa lagu jawaabi in uriida ibaat haddii ibaat la doonayo wa bilah baa lagu jawaabi in uriida nafyu haddii nafyi la doonayo walow anaka adigu tatabacta haddaad raacraacdo jamiica alamila tusaalayaasha oo dhan allatii taasoo yustafhamu fiiha laysku su'aalayo bihal la wajadta waad heli doontaa almaluub waxa la isweydiinaya huwa macrifatu nisba inuu yahay nisbada in la garto laysa hayr wax kalese maaha fa hal ereyga hal ihi idan haddaa laa takuunu uma noqoto ilaa lidalabi tasdiiq tasdiiq la dalbo mooye wax kale wayamtanicu maaha maceega waxa mamnuuca dikru lmucaadil amna lama sheegi karo hal hadaad ereyga qofka wax ku weydiiso am ha ka dambaysiin inkastoo kitaabkeenana qiilu sameeyey af carabiga akhtaada dhacda waxaa ka in qofku uu ku yidhaa hal jaaa caliyun am lam yeji war cali yimid mise ma waa khalad weeyaan waxaasoo kale waxaynu aragnay ma hal haddaad aragta amta ka maxaa hal daba dhaca dee ama ow dabarid ama iska aamus laakiin hal iyo am isma geyaan markaad hamse ku hadasho ayaad maxay ka dambaysiini markaad hamse ku hadasho ad am ka dambaysiini alqawaacid aw alkhulaasa alistifhaamu istifhaamku waa dalabu lcilmi cilmi la dalbo bishayin shay yeesho shayga om yakun aan ahayn macluuman mid la garanayo min qablu horay loo garanayo walahu wuxuuna leeyahay adawaatun adawaad kaiiratun fara badan minhaa waxaana ka mida alhamzatu hamza kamida mida wa hal baa ka labadaasi waa xaraf baa la yidhaahdaa af carabiga xaraf bay ka socdaan hamsihii iyo hal oo hamsaha laba isticmaalood leh inuu mar am qaato iyo inuuna am qaadan markuu amta wato waa tasawur markuuna amta sidana waa tasdiiq halna waa mid quroo am iyadu ma qaadato saddexdaas ayaa ereyii suaaleedka kamida ka xuruufta ah. markuu asmaada noqonayana waynu arkaynaa hadda waa cashirkan soo socda isaga laftiisu yulab alistifhaamu istifhaamku waa dalabulcilmi ilmi la dalbo bishayin shay loo cilmi yeesho shayga oo lam yakun aan ahayn macluuman mid la yaqaanay min qablu horay walahu adawaatun adawaad buu leeyahay kaiiratun fara badan minhaa waxaa ka a yulabu waxaa lagu dalbaa bilhamzati hamzaha axadu amrayn laba amar mid ahaan baa lagu dalbaa atasawuru tasawur baa lagu dalbaa oo shaygani tasawur baad odhanaysaa ayaan ku dalbayaa wa huwa idraaku lmufradi waa mufradka oo la garto wa fii haadihi alxaal xaaladan tatii waxaa imanaysa alhamzatu hamsihiibaa imanaysa matluwatan tiyoo la raacinayo bilmas-uuli canhu ka wax la weydiinayo wayudkaru lahu waa loo sheegayaa fi lgaalibi inta badan oo bacda am ka dambeeya b atasdiiq huwa idraaku nisba waa nisbada oo la garto wa fii hadihi alxaal xaaladan idraaku nisbaha ah yamtanicu waxa mamnuuca dikru lmucaadili in mucaadilka la sheego mucaadilkii amta ahaa yulabu waxa lagu dalbaa bihal kelmada hal ah atasdiiqu tasdiiq laysa hayr wax kalese laguma dalbo wayamtanicu waxa mamnuuca macahaa maceega dikrulmucaadili in mucaadil la sheego ayaa mamnuuca mucaadil inaad sheegtaa waa mamnuuc markaa baqiyatu adawaati listifhaam culimo waxaa jira adawaatulistifhaamka soo hadhay ee baaqiga ah ayaynu halkan ku arki doonaa adawaatulistifhaamka soo hadhay waxaa kamida man baa kamid a ereyga man ah man baa ka mid a haddii man aad aragto af carabiga waa erey su-aaleed laakiin wax caqlilaa wax la weydiinaya wax caqlileh ayaa wax la weydiinaya subject iyo object kay dooni ha noqotee af carabiga waa man-uun faacil iyo mafcuul kay dooni ha noqotee waa maxay af carabiga ya af carabiga waa man-uun hadday faacil tahayna man-uun baad u dhigaysaa ee mubtade hadday tahay mubtade iyo mafcuul kay dooni ha noqoto hadday mubtade tahayna man-uun baad ka dhigi hadii mafcuulkii wax lagu samaynayey ay tahayna maxaad ka dhigi man waa mebniyo isma bedesho halka englishka hu baa udhiganta saw maaha subjectiga markay tahayna waa hu markay objectiga tahayna maxaa laodhan jiray hum baa laodhan jiray soo caynkaa maaha kolkaa ay taalo ayaa englishka bedela laakiin af carabiga mucrabkunbaa isbedele mebnigu isma bedelo man waa man uun dooni ha ahaato ama mubtade ka dhigo oo man anta dheh ama mafcuul ka dhigo oo man darabta dheh man darabta oo mafcuulka ilayn mantani isma bedelayso kolkaa qoladaa waxaan malaynayaa luqadaa iska leh waxaan malaha huudooda mucrab bay ka dhigeen iyagu marka naxwaha la joogaynu icraabi lahay huuda haddii mucrab way way waay bedeleen dee manteena miyaa la bedeli jiray lama bedelaynin man ikhtada kumaa jeexay alqaahira war magaalada qaahira yaa wadooyinka u sameeyey man ikhtada alqaahira erey su-aaleedku waa kee waa man ha iyo maya maku jawaabaa man ikhtada qaahira markaan idha ha ma idha ama naca ma idha ma odhanayo ere su-aaleedku haddii uuna ahayn hamsiya hal waa inaad tacyiin samaysa waa inaad jawaab bixisaa luqad kastaa waa noocaa hamoodin carabiga uun man ikhtada kumaa wadooyinka u sameeyey alqaahida fulaan baad odhanaysaa waad magacaabaysaa unkaad isleedahay leedahay kaasaa ugu horreeyey amaa wadooyin u sameeyey camar ibnu caas ka soo bilowo man xafara kumaa qoday turcata suways biyo xidheenkan qanaadkan tuways yaa qoday man xafara kumaa qoday turcata suways waa man waa erey su-aaleed hebelun baad odhanaysaa jamaal cabdinaasir badhe man xafara turcata suways man waa erey suaal erey su-aaleed weeyaan markaa man xafara turcata suways waa mantii horo kalun eeg manta kolkaa labadaa tusaalu inaga weydiiye waa qof caqli leh oo wax la weydiinayo man ismuka maanku odhan kara haddaba man ismuka war magacaagu caqli muu leeyahay ya magacaagu caqli ma leh man ismuka ha odhan qofka caqliga le man baad wax ku weydiini kaan caqliga lahaynna maabaad ku weydiini bal adeeg malkaraa waa maxay hurdadu malkara alkara ma la garanaya culimo alkara waa hurdada waa lulada weeyaan malkara waa maxay hurdadu maabaa dee hurdadu caqli ma lehe laysku weydiinaya mal israaf war waa maxay israafku horta malkara baa lagu yihi waa maxay hurdadu saddex qodob ay is yidhahdeen aan ka hadalno hurdada waxaa loo yaqaan iyo miyir doorsoonka ama koomada waxaa loo yaqaan iyo waallida waxaa loo yaqaan saddexdaas maxay caqliga ku sameeyaan baad u malay ma ka fikirteen culimo ilan malkara baa lagu yidhi waa maxay hurdadu hurdadu caqliga maxay ku samaysaa ya waxa weeyaan caqliga aadamaha haddaan mobeelkaas oo kale ka soo qaado hurdadu waa mobeelkaasoo mare la saaray oo kale caqligiiyo shay yaroo iska khafiifa la saaray weyi any time wuxuu diyaaru noqon karaa markaa inuu tooso inuu shaqeeyo ayuu diyaaru noqon karaa waa maro yarbaa saaran waa khafiif sow koomada ma taqaana iyada waa adigoo biyo lagu muquuray oo kale adoo berked lagu riday oo kale si sahlan miyaad uga soo bixi kartaa way ka culus tahay markaa maradii yaraydee iska sahlanayd way ka culus tahay markaa khataro ka ballaadhan bay leedahay maxay noqonaysaa waaliduna maxay noqotaa waaba maydhidba maskaxdaadaoo tirtiranta weeyaan oo gubata weeyaan kolkaa iyadu waa khatar waatay soomaalidu tiraa qofkaas wuu ladan yahay mooye wuu bogsaday lama yidhaahda bay yidhaahdeen malkara waa maxay hurdadu dee hurdada waa tacriifini uun waa annawm kola tidhaa asina kola tidhaa asina kola tidhaa malisraaf waa maxay israafku israafka dee sharcigeennu ma ogola israafku wuu noociyo badan yahe israaf waxaa jiro dadka laga wada helo anigu weysadan baan ka baqaa wax kale kama baqo weysada qasabado yaryaroo wada cararaya wada duulaya laynoo sameeyey mar alla markaad furato isma ogid qofkani waa cibaadaysu isleeyo waa kanoo cibaadadu ku jira hadda israafku waa xaaraan la soco walow maad badda qarkayga taagnaantid badda biyaga maad ku israafi kartaa ya israaf sidiisa ayuu madmuum yahay kolka waa arrin runtii halistiisa le wey Eh, laakiin dadka ninba inuu yahayba waxaa la moodaa dad badan israafku inuu ku jiro ayaa la moodaa meel kale ha u doonin waysadaada uneg mal israaf ma kolkaa israafku caqli ma leh maabaa kolkaa lagugu weydiiyey waxaa la doonayaa maadu waa wat oo kale weeye englishka ereygii wat ahaa weeyaan kolkaa wat sow laskuma weydiin jirin sax wey waa wat oo kale weeyaan wayna qaybo badan tahay oo af carabiga maa kastood aragto hamoodin eray su-aaleed inay tahay mar iyadoo ismu shardi ad arki mar iyadoo waxaad arkaysaa ismi mawsuula mar waxaad arkaysaa iyadoo xarfu nafya mar waxaad arkaysaa iyadoo maa tacajubiye la yidhaah waxyaaba badan bay noqon kartaa mataa mataa tawallaa goormuu qabsaday alkhilaafata khilaafada cumaru cumar cumar goormuu khilaafada qabsaday away eray su-aaleedku nacam iyo laa un ha ku jawaabin waa inaad xilli sheegtaa sanad waa inaad sheegtaa mata twalى alkhilaafaةa cumaru radia allahu canhu waa cumar ibn اkhaaab baa laga hadlaya maaha cumar ibn cabdilcaziiz maaha cumar ibn اkhaaab mata tawalى alkhilaafaةa cumaru mahmaha baa jirtay cumar waktigiisii soo baxday oo asha min duways ilahay ha u naxariisto asha min duways shaygu marka koobaad lama qoro marka u horaysu shaygu dhaco lama qoro laakiin marka labaad iyo marka saddexaad baa loo la eegaa asha min duways maad maqasheen mahmahada tidhaa waa maxay mahmaadaasi horta ashca min duways waa duways buu ka ayaan daran yahay wey waa nin taabiciintii ahaa ama saxaabadiiba ahaa aduuna saxaabi ahayn taabici ahaa waa nin taabici ahaa cafwan saxaabi ma ahayn taabici buu ahaa ayaan daridaa loogu soo qaataa qofka ayaanka daran baa la yidhaha ashca min duways intuu saxaabada u yimaad buu odhan jiray waryaadahe isagu dajaalkama baqaysiin intaa nool ahay unka baqa haddaan dhinto ninkaas inuuna idiin iminayn baan filaya ayaan daryeerku ka gaadhay wax kaste oo laga baqaaba waktigaygu imanayaa buu odhan jiray wax kaste oo laga baqo oo naxdin leh intaa noolahay un iska ilaaliya buu odhan jiray nin ayaan daran ayaan daran kolka waktigan cumar baa wax laga qorqoray oo waxaa jiray isagaa ka warramo wuxuu yidhi waxaan dhashay buu yihi maalintuu nebi dhintay maalintii nebi maxamed dhintay ayuu dhashay miyaa la qorayaa mise dee waa shay iska caadiya waa shay iska caadiya loo arkaya ma ogtahay wuxuu naaska ka guray maalintuu abibakar dhintay maalin alla maalintii u abibakar dhintay ayuu naaskii liwashi taariikhe ayuu naaska ka guray wuxuu qaangaaday maalintuu cumar dhintay eg buluugiisi maalintii cumrigiisi uu qaangaadh noqday qaangaadhku u dhamaystirmayna maalintii cumar geeridiisii bay ahayd wuxuu guursaday maalintuu eh, cumaan dhintay cumaan maalintuu dhintayna waa maalintuu guursaday bay noqotay ilmihii koobaad wuxuu u dhashay maalintuu eh, cali dhintay cali markuu dhintayna ilmihii koogaad baa u dhashay markaasay yidhahdeen ashca min duways alla ayaan daranaa duways ayaan darana isagu markii dambe odhan jiray saxaabada war dajaal iska ilaaliya intaan noolaa inuu yimaado waa khatare mataa tawallaa goormuu qabsaday alkhilaafata khilaafada cumaru mataa baa lagugu weydiiyey dee ka jawaab mataa yacuudu lmusaafiruun wakti baad ku jawaabaysaa wakti mataa yacuudu lmusaafiruun dadka safarkii goormay soo noqon doonaan wakti ku jawaab yas'alu waxay su'aalayaan ayaana yowmu lqiyaama waa goorma qiyaamadii ayay leeyihiin yas'alu waxay su'aalayaan ayaana yowmu lqiyaama waa goorma qiyaamadii ayaanadaa weeyi yas'aluunaka can isaaca saacadda qiyaame ayay ku weydiinayaan ayaana mursaaha goormaa baroosinka loo aasi doonaa qiyaamadu goormay dhici doontaa ayaanadaas iminkana laydinku weydiiyey waxaynu nidhi bal baxigaa yaree kada aljumal almutaqadima jamiicuhaa dhammaantood istifaamiyatun waa istifaami waidaa ta'ammalta markaad ka fikirto macaani adawaat listifaam adawaatulistifaamka macaanidooda huna halkeennan ra'ayta waxaad arkaysaa anna man yudlabu bihaa in lagu dalbayo tacyiinu lcuqalaa cuqalada in la cayimo wa anna maana takuunu waxay noqoni ligayri alcuqalaa wayulabu biha waxaa lagu dalbaa taaratan mar sharxa alismi ismiga in la sharxo oo ereyga erey la macnaa la keeno kamaa idaa qulta markaad tidhaa malkaraa waa maxay hurdadu fatujaab waxaa lagugu jawaabi biannahu nowm wa taaratanna yulabu biha waxaa lagu dalbaa xaqiiqata musama musamaha xaqiiqadiisa kamaa idaa qulta markaad tidhaa mal sraa arrinkaa hadda aad eega mal sraa maxaa lagu dalbayaa mal sraa imika markaan idhaa mal israaf markaan idhaa xaqiiqada israafka eeg waxaa la yidhahdaa shay marka la doonayo adiga haddaan ku idhaa war maxaa tahay oon maa kugu weydiiyo waxaad ii sheegtaabay ka dhigan tahay laba arrimood dadka intaad uga eg tahay iyo dadka intaad kaga duwan tahay horta tacriif oo dhan marka la tacriifinayo shay haddii tacriif lagu yidhaha muxuu noqonaya waxaad makhluuqa halkaad uga eg tahay iyo halkaad kaga duwantoo wada socota ii sheeg haddaan ku idhaha masaajidka calimataan ii sheeg maxaad i odhan waa inaad horta masjidnimo ii soo sheegtaa inuu yahay oo masaajida kale uu la mid yahay haddana waxyaabaha uu kaga duwan yahay si gaaraad igu taabataa haddaba mal israaf maada eeg af carabiga maada marka wax lagugu weydiinayo waxyaabahay khasaaista la leedahay bay kamid tahay inaad laba jawaabood bixiso shaygani wuxuu kala mid yahay makhluuqa kale iyo halkuu kaga duwan yahay hadda halkuu kaga duwan yahuna sheegin ar maxay sheeg bay ka dhigan tahay halkuu kala midka ahaa iyo halkii uu kaga duwanaayo wada socday lagugu weydiinayo nebi muuse iyo fircoon ma isku dhegaysateen dooda dhex martay maabuu fircoon u caqli darnaa wuxuu yidhi nebi muuseu la hadlayey wuxuu ku yidhi wamaa rabu lcaalamiin wamaa rabu lcaalamiin waa maxay ereygu ku weydiiyey ma kolkaa maada macnaheedu waa maxay waa xaqiiqada rabbigaa ii sheeg weeyaan kolkaa rabbigaa halkuu dadka uga eg yahay iyo halkuu kaga duwan yahay oo wada socota ii sheeg buu yidhi sifo laguma jawaabo sifo waa mamnuuc kolkaa ilaahay maad ku weydiin kartaa Ah, ah, war ilahay ma meelu kaaga egyahaa jirta ood odhanaysa ilahay ba halkaa iga eg ma marka wax lagugu weydiinaya fircoon u waalaa markaasuu markuu yidhi wamaa rablcaalamiin muusuu ka sugayey laba jawaabood inuu bixiyo ilan erey su-aaleedkaa ma ahe laba jawaabood muuse kolkaa kama jawaabin labadii wuxuu yidhi sifuu ku jawaabayo muxuu yidhi qaala rabu samaawaati wاlrd wmaa baynahuma in kuntum muuqiniin war waa samaawaadka iyo dhulka iyo waxa udhexeeya rabbigoogii buu yidhi haddaad yaqiin leedihiin muxuu fircoon ku jawaabay qaala liman xawla alaa tastamicuun war maad maqlayseen wuxuu iigu jawaabay eeg maabaan wax ku weydiiyey markaasuu isna sifo iigu jawaabaya rabu samaawaati walardi dee jawaabtii su-aashaan islahayn muxuu muuse haddana kusii jawaabay wuu kusii adkaysanaya hadda muuse ufiirso ilan maabaa wax lagu weydiiye qaala rabbukum ورب rabbu aabaa'ikum lwaliin sifu haddana muuse kusii jawaabay war waa rabbigiin iyo ummadihii horeba rabbigood fircoon muxuu markuu hadda muuse mar labaad sifo ku jawaabay uu labadii qodob ee maada lagu yaqaanay af carabiga uu ku jawaabi waayey fircoon muxuu yidhi qaala ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun war rasuulka laydiin soo diray uu waalan waayo su-aasha iyo jawaabtu inay isyeeshaan baa muhiima suaasha markaad su-aal sheegayso inay su-aal iyo jawaab isyeeshaan ay istadaabuqaan baa muhiima kolkaa su-aasha iyo jawaabtii baan islahayn moogtahay ogaan bay ka ahayd nebi muuse oo dee wuxuu tusayey in ilaahay sifadiisa unaad ku jawaabi karto haddaad tida ilahay xaqiiqadiisa ii sheeg oo tiraa xaqiiqada ilahay waa inaad xaqiiqada shayga waxaad sheegi kartaa markaad moobeelkaa qaado ee qalabku ka samaysan yahay aad og tahay ee aad og tahay dee walxahan kale ee laga sameeyey biraha halkuu uga egyahay iyo halkuu kaga duwan yahay ayaad odhan kartaa xaqiiqada lagu weydiin karaa wuxuu ka kooban yahay ishee shaygaasi wuxuu makhluuqa kale uga eg yahay iyo wuxuu kaga duwan yahay wey maadu kolkaa maadu waa laba macno malkaraa marka lagu leeyahy waa muraadif baa wax lagugu weydiinaya iyadu way fududahay laakiin malisraaf marka lagu yidhaha malisraaf xaqiiqada israafka marka la doonayo waa israafku waxyaabaha kale halkuu uga eg yahay iyo halkuu kaga duwan yahay labadaa jawaabood ay wada siin weeyaan kolkaa haddaad labadaa jawaabood wada siin weydo qofka ku weydiiya su-aashaadii m jawaabtaadii ma qancinayso ila laba jawaaboodoo wada socdaa lagaa rabaaye sidan bal israaf fa tujaab waxaa lagu jawaabi israafka markaad macnaynayso biannahu tajaawuzu lxad waa xadda oo la tallaabo fi nafaqati nafaqada iyo waayriha ayrkeed malaa fuqahadu wayna qabsan lahaayeen halkaa kolley qolada fiqiga taqaana halkaa waynagu qabsan lahaayeen tacriifka biannahu tajaawuz lxaddi fi nafaqa waayriha halkaa tacbiirkaa fi nafaqa uu cibaareeyey ayaan tacbiirkaa waa laga wacan yahay kolley war waa nafaqada iyo waxa lamidka ood xadda ka bixiso ayaa israaf loo yaqaanaa taasaa israaf loo yaqaanaa wa wajadta waxaad helaysaa ana mataa kelmada mataa ah yudlabu bihaa in lagu dalbo eeg tacyiinu zamaan zaman baa la garan layahay maadiyan ow mustaqbalan zamanku maadina uu noqon karaa mustaqbalna uu noqon karaa labadan tusaale eeg hadda ee mataadu ay wadato mataa tawalla alkhilaafata cumaru marka la yidhaah sabanka la isweydiinayey muxuu ahaa maadi mataa yacuudu lmusaafiruun marka la yidhahna sabanka la isweydiinayey muxuu ahaa mustaqbal bu ah kolkaa mataada waxaa la isku weydiiyaa seben tegey iyo seben soo socda labada sebenba mataa waa la isku weydiiyaa maadiyan aw mustaqbalan wa ayaana kelmadda ayaana ah walisamaani mustaqbal khaasa seben soo socdunbaa ayaana la isku weydiiyaa seben tegey waa mamnuuc ayaana seben tegey layskuma weydiiya waa seben soo socda un wa ayaanana lizamaani zeben baa la isku weydiiyaa almustaqbali mustaqbala khaasatan khaas ahaan wa takuun waxay noqoni fii mawdici tafkhiim wa tahwiin meelaha aadka waxa looga baqo ayaa ayaanada la keenaa wax laga cabsanayo cabsanayo cabsanaya ayaana la isku weydiiyaa wa hunaaka waxaa jira halkaa adawaatun ukhraa adawaad kale oo lilistifhaami istifaamka uu leeyahay hiya kayfa wey kayfa xaalkaa la isku weydiiyaa ayna wey makaanka iyo dhulkaa la weydiiyaa anna weeyi kolla mataabay ku timaad waxyaabo badan bay ku timaadaa annadaasi kolla kayfay la macno tahay kolla mataabay la macno tahay kolba wax wa kam wey cadad iyo tiraa laysku weydiiyaa ayun wey ajzaabaa laysku weydiiyaa qaybaha shayga fa kayfa haddaba yudlabu bihaa waxaa lagu dalbaa tacyiinu lxaal xaalkaaga inaad caddayso inaad caafimaad qabto inaad bugto sida kayfa ji'tum seed ku timaadeen iminka kayfa ji'tum haddii lagu yidhaha caafimaadkaaga iyo waxaa kayfa ji'tum waxa weeye ma adigoo gaadhi fuushan baa timid mise adigoo lugaynaya maxaad ku jawaabi markaa maashiyan ji'tu ama raakiban ji'tu anoo lugaynayaan imid ama anigoo gaadiid saaran baan imid ayna yulabu biha waxaa lagu dalbaa tacyiinu makaan sida ayna dijla walfuraat labadaa webi xaggay ku yaaliin dijliya furaad ama ayna baytuka war gurigaagu xagu yaala ayna alqalam baad odhan kartaa ayna alqalam away qalimkii kolkaa ayna waa weer oo kale englishka waad garanaysiin baanu malaynayaa weer iyo wen iyo kolka waa erey su-aaleedoo midna makaankaa la isku weydiiyaa midna zamaankaa la isku weydiiyaa way isdaba dhacaan inta badan ana takunu bimacnaa kayfa mar kayfay la macno tahay sida ana tasuudu lcashiira warseed reerka boqor ugu noqon wa abnaa'uhaa mutakhaadiluun inamadooduna ana tasuudu lcashiira say reerku boqorro u noqon weeye say reerku boqorro u noqon wa abnaa'uhaa mutakhaadiluun dhallinyarteediibaa iswada gowracaye war ummad iswada biraynaysa oo iswada reebaysaa miyay darajo yeelataa derajo ma yeelato ummaddu waxay derajo ku leedahay kooga qiimahalana inay qiimeeyaan kooga weynna inay ixtiraamaan kooga yarna inay u naxariistaan ummad wada socota inay tahay oo dee cadaalad leh ayaa muhiima anna tasuudu lcashiira sidee buu reerku si boqor u noqon wa abnaa'uha inamadooduna mutahaadiluun way iswada hoojinayaane wa bimacnaa min ayna annaadu mararka qaar min ayna tidhaahdaa annaa lahum xageebay ka heleen haada almaala maalkan waqad kaanuu fuqaraa fuqaray ahaayeen be annaa lahum min ayna lahum haada almaal war hantidan xaggay ka keeneen waa kuwii fuqarada ahaaye waa min ayna markaa wa bimacnaa mata mararka qaarna mataa bay ku timaadaa annaa yaxduru lghaa'ibuun goormay dadkii maqnaa iman doonaan wa kam kelmadda kam a bihaa waxaa lagu dalbaa tacyiinu lcadad tirada in la caddeeyo kam jundiyan imise askari ayaa fi lkatiibati guutada la socda war guutadan imise askari bay ka kooban tahay horta wa amaa ayu kelmadda ayu ah fa yudlabu bihaa waxaa lagu dalbaa tacyiinu axadi almutashaarikayni labada wax wadaagaya fii amrin amar wadaagaya yacumuhumaa wada camimay in midkood la caddeeyo ayulakhaweyni labada walaaloodkoogeebaa akbaru weyn sinanda ahaan wataqacu cala azamaani walmakaani walxaal walcaaqil intaba way ku dhacdaa wagayr alcaaqil calaa xasabi maa tudaafu ilayhi kolba mudaafu ilayhigagaa la eegayaa wa jamiicu haadihi ladawaad adawaadkan oo dhani tatii way u yimaadiin litasawur bay u yimaadiin tasawur haddii lagu yidhaah nacam iyo laa laguma jawaabo laysa hayr walidaalika sidaa darteed yakuunu ljawaabu macahaa jawaabtoodu waxay noqonayaan bitacyiini lmas-uuli canhu ka layse su'aalayo un in laynoo caddeeyo alqawaacid lilistifhaami istifhaamku wuxuu leeyahay adawaatun adawaad ukhraa kale oo hayrulhamzati hamze aan ahayn wa hal aan ahayn wahya man wey wa yulabu bihaa waxaa lagu dalbaa tacyiinu lcuqalaa'i dadka cuqaladaa in dee la cayimo ma wey waa sharxu lismi ismiga in la sharxo aw xaqiiqat lmusama ama musamaha xaqiiqadiisa la sharxo mataa wey waa tacyiinu zamaan zamankaa la cayinaa maadiyan kaana aw mustaqbalan ayaana wey waa almustaqbal khaasa wa takunu fii mawdici ta'wiil kayfa weeyi wayudlabu bihaa waxaa lagu dalbaa tacyiinu lxaal xaalkaa la cayimaa ayna weeyi almakaan baa lagu cayimaa annaa weeyi wata'tii waxay u timaadaa limacaanin cidda dhowr macno fatakuunu bimacnaa kayfa mar kayfay ku timaad wa bimacnaa min ayna bay ku timaad wa bimacnaa mataa bay ku timaad kam wayudlabu bihaa waxaa lagu dalbaa tacyiinu lcadad ayun wayudlabu bihaa waxaa lagu dalbaa tacyiinu axadi lmutashaarikayn labada wax wadaagaya mid ka mida in la cayimo fii amrin amar yacumuhumaa camimaya wayus'alu biha waxaa lagu su'aalaa can zamaani zamaan baa lagu su'aalaa wlxaali xaal baa lagu su'aalaa wlcadadi cadadna waa lagu su'aalaa wlcaaqili caaqilkaa lagu su'aalaa wagayrilcaaqili caaqilka gayrkiibaa lagu su'aalaa calaa xasabi maa tudaafu ilayhi kolba ka loo idaafeeyo un qadarkii ayuda haddii seben loo idaafeeyo seben bay noqon aya yawmin jita haddaan ku idhaa yom baan u idaafeeyo ayudi seben bay iska noqonaysaa haddaan aya qalamin ishtarayta ku idhaa markaa maa laa yacqil bay noqon ilan qalin aan lahayn baan u idaafeeyey haddaan idhaa ayu ulaabi eeg jaaa oo kale caaqil bay noqonaysaa ilan arday baan u idaafeeyo caqli buu leeyahe insha allahu tacaala bartaa ayuu inoogu egaanayaa cashirkeennii waa inoo in sha allahu tacaala wiiga dambe wabilahi towfiiq wallahu aclam